بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحديث السادس عشر عن أبي سرم رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبgu wuxuu yidhi man daara qofkii dadka dhiba daara allaahu به ilaahayna waa dhibaa waman shaaqa qofkii dadka dhiba oo culays saara shaqa allaahu calayhi ilaahay baa asna dhiba rawaahu tirmidi wabnu maaja hada alxadiidu dalla calaa aslayni min usuuli shariica xadiidkan wuxuu muujiyey laba asal oo usuusha shareecada ah axaduhumaa labadaas asal mid ka mid ah ana aljazaa'a min jinsi alcamal fi اlkhayri washari abaalka qofka wuxuu ku jinsi yahay camalkiisa camalka qofku uu qabto mid la mid ah abaal ah ayuu helaa ama wanaag ha ahaado ama shar ha ahaado wa hada min xikmat اllaah kanna wuxuu ka mid yahay xikmada ilaahay alatii yuxmadu calayha ee ilaahay lagu mahadiyo fakamaa anna man camila bimaa yuxibuhu allah sida qofka wax uu jecel yahay allah sameeya ilaahay uu jeclaana ah, waman camila bimaa yubqidhu abqadahu llah waxa ilaahay uu necab yahay qofka sameeyan ilaahay uu necbaana waman yasara calaa muslimin yasara allahu calayh fi dunya wاlaakhira qof muslim ah arrimihiisa qofkii u fududeeya ilaahay asagana ugu fududayna addunya aakhiro waman faraja can mu'minin kurbata min kurabi اdunya qof mu'min ah qofkii kurbo ka fayda oo kurbooyinka adduunyada ah faraja allahu canhu kurbata min kurabi ywmi اlqiyaama ilaahay wuxuu ka faydaa kurbo kurbooyinka aakhira ah wallahu fii xaajati اlcabdi maa kaana alcabdu fii xaajati akhiihi allahna addoonka danihiisa ayuu ka shaqeeyaa intaba addoonku qof muslimaho walaalkiisa danihiisa uu ka shaqaynaa sida ay saas u tahay kadalika waxaa la mida ah, man daara muslima barahu llah qofkii muslim dhiba ilaahay baa asna dhiba waman makara bihi qofkii shirqoolana makara allahu bihi asna ilaahay shirqoola waman shaqa calayhi qofkii dhiba shaqa allahu calayhi ilaa gayri dalika min alamhila addaakhila fi hada اlasli asalkan soo hosgele alaslu thaani mancu darar wاlmudaara asalka labaad oo xadiidku uu tusiyey mancu darar waa inay shareecadu reebtay dhibka iyo wlmudaara isdhibidda wa annahu laa darara walaa diraar waxa kale oo xadiiska uu tusiyey laa darara walaa diraar inuusan darar jirin diraarna uusan jirin qof inaad dhibto aan ku dhibin diraar haddaba macnihiisa muxuu yahay macaanida diraar lagu macneeyey wuxuu yahay in wax aan dan kuugu jirin qof muslima aad ku dhibto dararkana waxaa lagu macneeyey wixii dantaadu ay ku jirto qof muslim inaad ku dhibto labadaba inay mamnuuc yihiin wixii adiga dantaada ay ku jirto inaad qof muslima ku dhibto waa mamnuuc wixii aysan dan kuugu jirinna waa min baabin owlaa ayaduna waa kasii daran tahay hada yashmalu anwaaca darar kullahaa anwaaca darari kullihaa wuxuu shamlinaa anwaaca darari noocyada dhibka kullahaa gebi ahaanteed wadararu yarjicu ilaa axadi amrayn haddaba dhibku laba arrimood mid ka miduhu u laabtaa imaa tafwiitu maslaxatin qof muslim ah wax maslaxa ay ugu jirtay maslaxadaas inaad dhaafsiido isaga dhibaa marka ugu jira xusuulu madarati biwajhin min alwujuuh ama in dhib kiis ah aada ka shaqaydo oo dhib aada gaarsiido wejihun wejiyada ka midana dhib aad ku gaarsiido idan dararkii labadaas nooc mid ka miduu noqday ama maslaxa iyo wax asaga dan ay ugu jirto inaad dhaafsiido ama wax asaga dhibkiisa a ah inaad gaarsiido faddararu kayru lmustaxaq dhibka aan xaqa ahayn oo qofku uusan mudanin laa yaxilu iisaaluhu wa camaluhu maca annaas xalaal ma aha inaad gaarsiido oo dadka aad ku fasho bal yajibu cala alinsaani insaanka waxaa waajib ku ah an yamnaca dararahu inuu inuu ceshado dhibkiisa iyo wa adaahu canhum dadka uu ka ceshado min jamiici lwujuuh noocuu doona ahaado fayadkhulu fii daalika waxaa soo gelaa dhibka la rabo inaad celido oo dadka aad ka celido altadliis inaad wax ishoos gelido waxaana laga keenay min addalas wa huwa aلظulma waa mugdiga marka tadliiska macnihiisu wuxuu yahay shaygii inaad ishoos gelido ilaa aan la arag tadliisku marka waa mamnuuc wاlgishu asna waa ka agdhow yahay iyo qishka qishka hadde xadiisaa ku soo arooray nabigu uu yihi salى الlahu عalayه وalى alih wasalam man gasha falaysa mina qofkii qish sameeya naga mid maaha wuxuuna ku soo arooray nin suuqa dhexdiisa wax ku gadanaa oo raashin gadaa ayaa wuxuu sameeyey raashinkii fiicnaana koruu soo mariyey midkii roobka uu ku da-ay oo qoyanaana hoosuu mariyey hadhowna qofka raashinkan kore markuu arko wuxuu is leeyay waa raashin fiican waana isugu dara hadhowdii nabigu sala allahu alayh waala ali wasalam gacantuu dhex geliyey wuxuu arkay raashinka hoose inuu qoyan yahay maa haadaa yaa saaxiba aطacaam waxaani maxay yihiin asaabatu samaa yaa rasuul allah rasuulku ilaahi roobaa ku da-ay afalaa jacaltahu fowqa acaam kayfa yaraahu nnaas afalaa jacaltahu fowqa acaam kay yaraahu nnaas oo maxaa kor u soo mari weyday dadku haa arkeene man qasha falaysa mina qofkii qish sameeya wuxuu yihi nabigu naga mid maaha haddii ninkaasi raashinkaas qoyan uu kor soo mariyo oo u yidhaha aniga raashinkan qoyan aan haystahay ha laga gato ee laga gato xoolihiisa xalaal u noqo lahaayeen laakiin dadka wuxuu moodsiinaa raashinku inuu qallalan yahay wa maca daalika waana qoyan yahay fi lmucaamalaat tadliiska iyo qishka mucaamalaadka wa katmi lcuyuubi fiiha iyo ceebaha badeecaddu ay leedahay dadka in laga qariyo hadday jajaban tahay hadday halaysan tahay in dadka ceebta ay leedahay laga qariyo barakada beeca waxaa ka mid ah shay kasta ceebta uu leeyahay in la sheego qofka lacagta wataa lacagtiisa hadday jeexan tahay inuu yidhah lacagtan waa jeexan tahay ninka badeecada haystaana uu yidhahdo badeecadeeda ceebtaas ay leedahay xadiidkii nabigana salى الlahu عalيh وalى alي wslam waa ti u lahaa albayicaani bاlkhiyaar maa lam yatafaraqaa fain sadaqaa wabayana buurika lahmaa fii baycihima wain katamaa wakadabaa muxiqat barakatu baycihimaa labadaa qof oo wax kala gadane nin walba hadduu run sheego waxa uu haystana uu caddeeyo ceebta uu leeyahay waa loo barakeeyaa beecooda ninkii lacagta qaatana lacagtiisa ilaahay u barakeeya kii badeecada qaatayna badeecadiisa loo barakeeyaa laakiin hadday been sheegaan oo nin walba uu qariyo ceebta alaabtiisu ay leedahay barakadii beecaas waa la tirtiraa wax baraka a ah ma laha walmakr iyo dhagar iyo walkhidaac iyo khiyaamo iyo wanajash iyo najashka najashka macnihiisu wuxuu yahay beeca nooc ka mid ahoo waxaa jira la yidhaahdo man yaziid yaa wax ku darsaday oo qof intuu soo istaago tusaale ahaan sida qaraha lagu iibiyo waa intaas waa intaas ninaa marka beecinaya boqol midaa wuxuu leeyahy labaatan aan ku daray midaa wuxuu leeyahay soddon aan ku daray midaa wuxuu leeyahy konton aan ku daray qofka lacagta ku daraahu qof raba waa inuu yahay badeecadaas inuu gato haddii uu soo dhex galo qof aan badeecadaas dan ka lahayn laakiin raba inuu sicirkeeda keliya kor u qaado qofkaas waa naajish waa najashka qofka sameeyey shareecada islaamkana xaaraanay ku tahay keliya waxaa loo ogol yahay ninka rabo badeecadaas inuu iibsado bis qof kale looma ogola wanajash wa talaqi rukbaan iyo dadka safareyda ah suuqa inta aysan soo gaarin in laga hor tago qofka baadiyaha ka yimaada ama xoololeyda ah ee suuqa badeecada keensana markii suuqa ugu dambeeday badeecadu inay isbeddeshaa dhici karto oo wixii ay kor u kaceen ninkaana warkamaayo intuusan magaalada soo gaarin ayaa laga hortegaa waxaa looga iibsanaa sicirkii isagu u ogaa waana isbedelay shareecada islaamka marka xaaraan ku tahay lama ogola wa bayci lmuslimi calaa bayci akhiihi qof muslim ah qof kale oo beec ku jira inuu ku dul iibiyo oo qofkii mushtariga ahaa uu ka shukaansado albaycu calaa bayci almuslim macnihiis wuxuu yahay qofaa nin badeecad ka iibinaa labadoodii waa heshiiyeen nin kaloo baa'ic ah oo badeecada naf af nafsad ahaanteedii haysta ayaa wuxuu leeyahay war ninkan intuu kaa siinaa ka yar ama ka raqiisan anaa kaa siinaa aniga io imow albaycu calaa bayci muslim qofkii mushtariga ah ayaa marka la kala jiidanaa inta badeecadaas marka uu ku jiro qof kale inuu soo galo looma ogola inuu yidhaahdo badeecadii intuu kugu siinayo ka yaraan kaa siina aniga imaamay hadduu ka tago waa gooni markaas alimaamu shaafici wuxuu yidhaahdaa albaycu calaa bayci akhiihi waxaa loola jeedaa inta uu joogo muddat اlkhiyaar khiyaarulmajliska inta uu jiro labadii qofood waa heshiiyeen lacagtii waa kala qaateen iyo badeecadii laakiin khiyaarulmajlis a weli jiro labadoodii kalama tegin laakiin qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu alaabtiisii ceshado kii lacagta lahaana lacagtiisii ceshado kii badeecada lahaana badeecadiisi u ceshado marka noocaas in qofkii la shukaansado la yidhahdo badeecadan inta aad ku gaday in ka yaraan kaa siinaa wuxuu yidhahdee lama ogola washiraau calaa shiraa'ihi iyo iibsigiisa in lagu dul iibsado washiraacu calaa shiraaci akhiihi maxaa laga wadaa haddaba suuradii hadda aan soo sheegnay waa cagsigeeda ninaa wuxuu keenay badeecad suuquu badeecad keenay ninuu la heshiiyey wuxuu yidhi intaasaan badeecadan kaa siinaa mid kale inuu intuu u yimaado uu yidhaahdo intuu kaa siinaa ka badan anaa kuu haayay aniga i imowsax maaha ashiraau calaa shiraaci akhiihi albaycu calaa bayci akhiihina lama ogola ashiraacu alaa shiraaci calaa shiraaci akhiihina lama ogola suuradan labaad waxaa la kala jiidanaa maxay yihiin ninkii mushtariga ahaa miya mase waa ninkii baa'ica ahaa waa ninkii baa'ica ahaa ee badeecada watay waxa markaan la kala jiidanaa oo badeecada haystay oo nin walba uu leeyahay badeecada anaa la wareega laakiin lacag ka badan aan kaa kan kale tii horena maxay ahayd ninka mushtariga ah oo wax iibsanah oo lacagta wata oo la leeyahay badeecadan inta hebel uu kaa siiyey ka yar anaa kaa siinaa labadaba lama ogola wa milu waxaa la mid mida ah alijaaraat kiraduna waa la mid haddii uu guri uu rabo inuu kiraysto oo qofkii uu la heshiiyo mid kale inuu u yimaado u yidhaahdo guriga kiradiisa guri la mid ahan ku hayaa laakiin lacag ka yaraan kaasina maya lama ogola ayadana waxaa la mid ah ashiraaw calaa shiraa'i akhiihi oo ijaarada soo ah qof bakhaar haysta ama dukaan haysta inuu nin la heshiiyo oo uu yidhaahdo waa kaa kirayna mid kale hadduu u yimaado oo uu yidhaahdo inta uu kaaga kiraysanaa ka badan anaa kaaga kiraysana ayadana lama ogola waa la mid wa jamiica almucaamalaat mucaamalaadko waa saas mudaarabadii iyo waxaasoo dhan waa soo hosgelayaan wاlkhidbaةu calىa khidbati akhiihi qof muslim ah gabar uu doonay inuu asna ka dul doono lama ogola haddii ay heshii waayaan oo ay kala tagaan markaa kabacdi raadso laakiin inta uu ku jiro maya wa khidbaة اlwadaa'if iyo in la raadiyo shaqooyinka allatii fiiha ahlun lahaa shaqooyinkaas oo ay dhexdeeda ahaadeen dad ahal u ah oo u qalma qaa'imun biha oo shaqada qabanaa waxaa kale oo aan la ogolayn shaqooyinka dad u qalma ay haayaan oo ahal u ah inuu raadsado oo u yidhaahdo shaqadan anigaa la ii dhiiba anaa qabanaahe maya fakulu hada kan o dhan min almudaarati wuxuu ka mid yahay dhibka almanhiyi canha ee la reebay wa kulu mucaamalati min hada nowci mucaamalo kasta oo noocan ka mid ah fa ina allaha laa yubaariku fiiha ilaahay barakay maayo liannahu man daara muslima maxaa yeeley muslim qofkii dhiba daarahu llahu ilaah baa dhiba waman daarahu اllaahu qofkii ilaahay uu dhibana taraxala canhu اlkhayru khayrkii ayaa ka guura oo ka safra watawajaha ilayhi sharu shartaana xaggiisa soo aada wadalika bimaa kasabat yadaah waana wixii isagu uu shaqaystay wayadkhulu fii dalika waxaa soo hoosgelaa mudaaratu shariiki lishariikihi labada qof ee shirkada ah mid kastoo ka mida shariiga la yidhaahdaa labadooda mid kastaa kan kale inuu dhibo waxa ay shirkada ku yihiin inay isku dhibaan waljaaru lijaarihi deris inuu deriskiisa kala dhibo biqowlin uu ku dhibo aw ficlin xataa inahu laa yaxilu lahu xataa xalaal uma aha an yuxdia fii mulkihi an yuxditha bimulkihi meesha isaga uu leeyahay inuu kusoo kordhiyo maa yaduru bijaari wax dariskiisa dhib uu ugu jiro labada qof ee dariska ah mid kasta oo kamida kan kale waa inuu dhibka ka ilaaliyo xitaa dhibkaas gurigaaga dhexdiisa haddaad ku samaysana laakiin isaga dhibka uu gaara lama ogola maxaa ka mid ah wuxuu yidhi gurigeyga dhexdiisaan dab ku shidanaa dabkaas guriga dhexdiisa uu ku shidanaana waxaa hubaal ah oo yaqiin ah ama dannuqaalib ah in dhimbilihiisu deriskiisa intay gaaraan guriga ay ka gubaayaan ma loo ogolyahay marka gurigiisa dhexdiisa inuu dab ku shito oo u yidhaahdo gurigan waa mulkigayga sidaan doonaana ka yeela ma loo ogolyahay maya uma banaano marka xalaal maaha waxa gurigiisa dhexdiisa uu ku samaysan karo waa wixii dariskiisa aan wax u dhibayn fadlan iska badaaya can mubaasharati lidraari bihi dhibka isaga uu dhiba inuu la mubaasharooda iska dhaafee oo uu gurigiisa ugu tagee mulkigiisa dhexdiisa wax dariskiisa dhib gaarsiinaa inuu ku sameeyo looma ogola wayadkulu fii dalika waxaa soo hoosgelaa mudaaratu lgariimi ligariimihi ninka daynka lagu leeyahay kii daynka ku lahaa inuu dhibo mudaaratu lgariimi qariimka hore waa ninka daynka lagu leeyahay ligariimihina waa kii daynka ku lahaa qofka madiinka ah ee deynka lagu leeyahay kii daa'inka ahaa inuu dhibo looma ogola wa sacyihi iyo qofka daynka lagu leeyahay inuu ka shaqeeyo oo uu ku dadaalo fi lmucaamalaati mucaamalooyinka alatii taduru biqariimihi ee ninkii daynka ku lahaa dhib u geysane inuu ka shaqeeyo looma ogola xataa inahu laa yaxilu lahu xalaal uma aha qofka daynka lagu leeyahay an yatasadaqa inuu wax sadaqaysto wayatruka uu ka tago maa wajaba calayhi min addayni wixii lagu lahaa oo waajib ku ah oo daynka ah ilaa biidni qariimihi ninkii daynka ku lahaa inuu u ogolaado maane daynaa lagu leeyahay waa madin isagoo dayinkii aan iska bixin inuu yidhaahdo xoolahan waa sadaqaysanaa ayadoo ninkii daynka kulaha uusan u idmin looma ogolo marka hore daynka iska bixi marka kabacdi wax sadaqayso laakiin sadaqada la diidanya waa sadaqada daynka wax u dhimi karta laakiin kun shilin iyo laba kun iyo saddex kun wax dhibaataa ah ma laha laakiin lacag culus oo daynkii uu iska bixin lahaa wax u dhimi karta inuu sadaqaysto looma ogola haddaan loo idmin oo qofkii daynka ku lahaa uusan u idmin ow yarhana mawjuudaatihi axada quramaa'ihi duuna albaaqiin ama dad badanaa dayn ku leh way badan yihiin dhowr qofooda dayn ku leh mid ka mida inuu hantiduu haystay rahan ahaan u siiyo kuwa kalena waxba uusan siinin maya isna looma ogola sababtu maxay tahay berita ka maalin hadduu muflis noqdo oo xoolihiisii intan keliya ay noqdaan ninkii raanka haysta de xoola kama maqna kuwii kalena xoolaha ka maqan haddii laakiin xoolahan ay yaallaan waxaa la samayn lahaa waa la iibin lahaa nin walba xisadiisaa la sii lahay ow yaqifa ama hantidiisii inuu waqfo oo u yidhaahdo hantidan waa waqaf ayadoo dayn lagu leeyahay ow yuctiqa maa yaduru biqariimihi ama hantida uu haysta waa addoommo addoommadii inuu yidhahdo xoraa tihiin ayadoo dayn lagu leeyahay ow yunfiqa akdara min allaasim bigayri idnihi ama uu biisho lacagtii loo ogolaa lacag ka badan ayadoo dayn lagu leeyahay lacagta guriga uu ka isticmaalo oo carruurta iyo xaaska iyo waalidka uu ku biila waa loo ogolyahay inkastoo madiin uu yahay oo dayn lagu leeyahay laakiin intii loo ogolaa in ka badan inuu isticmaalo ayadoo dayn lagu leeyahay maya haddaan loo idmin wakadalika waxaa la mid ah addiraaru fi lwasaaya dhibka dardaaranka dhexdiisa ahaaday kama qaala tacaala min bacdi wasiyati yuusaa biha aw dayni gayra mudaar min bacdi wasiyati allah wuxuu ka soo sheekeeyey qaabka dhaxalka loo qaybinaa qof hadduu dhinto hantidiisa sida qaraabada loogu qaybinaa wuxuu yidhi markaas kabacdi min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw dayn hantidaas waxaa la qaybinaa dardaarankiisii marka la bixiyo daynkii lagu lahaana laga bixiyo hantidiisa markaas kabacdi ayay dadka warasada ah waxay qaybsanayaan xoolihii ninkaani uu ka tegey wasiyadiisiina waa in laga bixiyo daynkii lagu lahaana waa in laga bixiyo labadoodana daynkaa horeeya daynka waa in la bixiyo kadib wasiyadiisi waa in la bixiyo markaas kadibaa la qaybsanaa wixii hantiya oo uu ka tegey allah wuxuu yihi marka kayra mudaarin isagoo wasiyadaas cidna aan ku dhibayn wasiyadaas waa inuusan cidna dhib ugu geysan bian yakusa axada warahatihi biakara mima lahu dararkaas muxuu noqon karaa dadkii warasada ahaa ee isaga dhexlaayay mid ka mid ah inuu ku gaar yeelo intii uu lahaa ka badan xoolihii uu qaadan lahaa xoolo ka badan inuu u dardaarmo ow yanqus alwaariث ama qayb ka mida ah inuu ka dhimo oo u yidhahdo intaasa la siiyo intuu lahaa wax ka yar ow yuusiya ligayri waariثihi biqasdi اlidraari biاlwaraثa ama qof aan waaris ahayn inuu u dardaarmo xoolo badan oo dadka warahada dhib u keeni karta waxyaabahan oo dhan shareecadu way xadiday qofka muwaridka ah ee hantida ka tegaa qof waaris ah inuu u dardaarmo lama ogola nabigu salى الlahu عalيه وalى alي slm wuxuu yidhi ina اllaha qad أcطىa kula xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaariث qof kasta oo hantidan wax ku lahaa wixii uu lahaa ilaahay baa kitaabka qur-aanka ku sheegay saas daraaddeed nin hantidan wax ku leh in loo dardaarmo lama ogola falaa wasiyata liwaariث saas daraaddeed wasiyada noocaasa ma fulaydo lama ogola yuu u dardaarmi karaa qof aan hantidan dhaxal ku lahayn oo waxba aan kulahayn oo u dardaarmi karaa wuxuu dhihi karaa haddii aan dhinto qofkaas xoolahayga saddex meelood oo meel hala siiyo ama afar meelood oo meel ama shan meelood oo meel ama lix meelood oo meel iyo wixii ka siiya wakadalika sidaas oo kale laa yaxilu ma xalaalaha idraaru zawji bizawjatihi ninku inuu xaaskiisa dhibo min wujuuhin kaiira dhibkaasoo noocyo badan noqon kara ima an yacdulahaa dulma litaftadiya minhu inuu meermeeriyo ima an yacdulahaa inuu meermeeriyo haweenaydiisii uusanna furin ninna uusan u ahayn uu saa isaga daba wareejiyo dulman dulmi kardarro sababta uu u meermeerinaa ah maxay tahay litaftadiya minhu si ay isu furato oo madaxeeda ay ugu furato meherkii ay ka qaadatay inuu dhaqdo ma rabo dhibka asaga xaggiisu ka socdaa uu marka uu dhibaa uu meermeerinaa sababtuna wuxuu rabaa inuu yidhaahdo isfuro inaan ku furo haddii aa rabto meherkii aan ku siiyey ma ii cafinay ama ma isiinay ma ii soo celinay ow yuraajicaha liqasdi lidraar ama haweenaydan wuu furay alaaq rajciga ayuu ku furay hal dalqo iyo laba dalqo wax lamid ayuu ku furay wuxuu u soo celina inuu dhibo ee inuu dhaqdo ma rabo ayadana lama ogola ow yamiila ilaa ixdaa zawjatayhi maylan yaduru biاlأkhraa ama dhibka waxaa ka mid ah laba xaasuu leeyahay mid kamida ayuu u iishay iilasho midda kale dhibkeeda uu ku jiro yani cadaalad uma samayn wayajcalahaa kalmucallaqa middan uu ka iishayna wuxuu ka dhigay kalmucallaqa midii soo laalaaday shay soo laalaada ashay lmucallaq waa shay cirkana aan jirin dhulkana aan joogin meel lexuu laalaadaa maxaa haweenayda noocaan ah mucallaqa looga cabbiray sababtoo ah ninna ma leh nin la'aanna ma aha waa shaygii cirkana aan jirin dhulkana aan joogin wa min daalika waxaa ka mid ah alxayfu fi laxkaam qofka inuu jawr ku sameeyo cadaalad darro inuu ku sameeyo axkaamta salan hadduu qaali yahay washahaadaati iyo markhaatiyooyinka hadduu markhaati yahay waxa uu og yahay inuu jawr ku sameeyo iyo wاlqismati hadduu wax qaybinaa iyo wagayriha wixii la mida calىa axadi shaksayni labadii qofood xukunku uu ridaayey iyo shahaadadoodii iyo qismadoodii mid ka mida inuu jawr ku sameeyo linafci اlaakhar si midka kale uu u anfaco fakulu haadaa kan oo kale daakhilu fi lmudaarati wuxuu soo hoosgelaa dhibka la reebay wa faaciluhu mustaxiqu lilcuquuba qofka sidaas yeelana wuxuu mutaysanaa ciqaab ilaahay dhinaciisa ilaahay xaggiisa waan yudaara allahu bi ilaahay inuu dhibo waashaddu min daalika intaas waxaa ka sii daran alwaqiicatu fi nnaas dadka in wax laga sheego cinda alwulaati walumaraa dadka madaxda ah agtooda wax looga sheego oo hilibkooda lagu ag liyuqriyahum bicuquubatihi si uu ugu diro dadka umarada ah inay ciqaabaan asagoo raba oo usha ay kala kor dhacaan oo akhdi maalihi ama xoolihiisi ay u qaataan dadkii umarada ahaa ow mancihi min xaqin huwa lahu ama dadkan umarada ah ay u diidaan xaq uu asagu lahaa ay ugu diidaan faina min faina man camila hada alcamal qofkii shaqada noocaasa qabta ee ka shaqeeya fainahu baaqin waa qof xadgudbay falyatawaqac alcuquuba alcaajila walaajila qofkaasi ha fisho cuquubo deg deg ah iyo mid dambe labadaba wa min hada waxaa ka mida nahyu nabiy salى اllahu alay sl nabiga inuu reebay an yurada mumridu calaa musix ama an yuurida mumrid calaa musix waxyaabaha nabigu uu reebay waxyaabaha nabigu uu reebay salى اllahu alayh waala wasalam waxaa ka mid ah xayawaan fiyow in xayawaan jiran laga kor keeno lagu soo daro xayawaano meel ku xaraysan in mid jiran lagu soo daro tusaale ahaan waa cadhaysan yahay in xoolo fiican lagu soo dhex daro nabigu u reebay salى اllahu alayh waala ali wasalam ilan jiradiiu qaadsiinaa biidn اllah lima fi dalika min adar maxaa yeele dhibaa ku jira wakadalika waxaa la mida nahyu nahyu اljadma wa naxwihim can mukhaalaطaةi الnaas nabigu inuu reebay salى اllahu alay wasalam dadka juudaanka qaba inay dadka ay dhex galaan waxaa la mida qof kasta oo cudur gudbaa leh inuu bulshada dhexdeeda uu iska dhex joogo iyadoo cudurka ay dhici karto inuu faafo cudurada faafa nabigu salى الlahu عalيh وalى alي waslm wuxuu yihi wafira min almajduumi firaaraka min alasad ninka juudaanka qaba sida libaaxa aad uga cararto kale uga carar cudur kastoo faafaa la mid ah inkastoo idan ilaahay ay tahay laakiin haddana shay kasta ilaahay sabab uu sameeyey cudurrada noocaana gudbitaankoodu asbaabay leeyihiin asbaabtaas haddii la helo idanka ilaahayna uu yimaado cuduradii waa faafayaan waa gudbaayaan wa hada wغayru daakilu wuxuu soo hoosgelaa fii qowlihi tacaalى wاladiina yu'duuna اlmuؤminiina wاlmuؤminaati bغayri ma اktasabuu kuwa dhibaa ragga mu'miniinta ah iyo dumarka mu'minaadka ah wax ay shaqaysteen waxaan ahayna ku dhibaa meeshaas maxaa laga fahmaa dhibitaanka la dhibaa hadduu ku yimaado shaqo iyagu ay qabteen dhib ay dad dhibeen aayaddu markaas ka hadli maydo isagaa dad dhibay dhibitaankii dadka uu dhibay ayaa laga abaalmariyo waa la dhibay ilan aljasaa min jinsi alcamal kaas laga hadli maayo laakiin waa qof dhib loo geystay isagoo beri ah oo wax dhiba aan geysan faqad ixtamaluu waxay dhabarka u riteen buhtaanan been abuurad iyo waman d dembi mubiinan cad wanahaa sala allahu alayh waala ala slam nabigu wuxuu reebay can tarwiici lmuslim qof muslima in la cabsi geliyo oo cabsi lagu abuuro walow calaa wajhi lmisaax cabsigelintaas xitaa haddii kaftan ay tahay cayaar haddii ay tahay in shay huba xaggiisa lagu taago laga argagixiyo wa min hada waxaa ka mid ah assukriyatu bilkhalqi makhluuqa in lagu jaasjaaso wاlistihzaau bihim wاlwaqiicaةu fii acraadihim iyo sharaftooda in meel looga dhaco wالtaxriish baynahum ayaga in la isku diro fakulu daakilu wuxuu soo hoosgelaa fi lmudaara wاlmashaaqa almuujib lilcuquuba dhibka wuxuu soo hoosgelaa qofka cuquuba u keena wakamaa yadulu اxadiiثu bimanطuuqihi sida xadiidka manطuuqiisa uu kugu tusaa ana man daara washaaqa dara allah washaqa calayh faina mafhuumahu mafhuumkiisa yadulu wuxuu tusinaa calىa ana man azaala الdarara wاlmashaqata can اlmuslim qofka muslimka ah qofkii dhib ka fayda faina allaha yajlibu lahu اlkhayr qofkaas ilaahay khayr buu usoo jiidi doonaa khayr buu heli doonaa wayadfacu canhu darar wاlmashaaq ilaahayna wuxuu ka difaaci doonaa wixii dhib ah oo kusoo socda jazaaءa wifaaqan waa abaal waafaqsan camalkiisii camalka uu qabtay muxuu ahaa qof muslima inuu dhib ka qaado asna dhibkiia ilaahay ka qaada sawaaء kaana mutacaliqa binafsihi aw bigayrihi dararkaas laga qaadaa ama mid naftiisa ka yimid ha ahaado ama mid keyrkiis ka yimid ha ahaado alxadiiث saaبع caشhر عan abi darin الغifaari radي الlahu عanهu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlah slى الlahu عalayه وعalى alihi waslم itaqi llaaha ilaahay ka dhowrso cadaabkiisa iyo caradiisa xaydumaa kunta meel kastoo aad joogto wa atbic isayi'ata xumaanta kaa dhacdana raaci oo dabadhig alxasanata xasano dabadhig tamxuhaa way tirtiraahe wa khaaliqi innaasa dadka kula dhaqan bikhuluqin dhaqan xasanin oo fiican oo wanaagsan oo qurxoon rawaahu imaamu axmed watirmidi hada xadiiثu cadiim waa xadiis weyn jamaca fiihi rasuulu الlah salى اllahu عalayh wala alي slm nabigu wuxuu ku soo ururiyey bayna xaqi اllaahi wa xaqi اlcibaad xaqa ilaahay iyo xaqa addoommada faxaqu اllahi calىa cibaadihi xaqa ilaahay addoommadiisa uu ku leeyahay an yataquuhu xaqa tuqaatihi waa inay cadaabkiisa iyo caradiisa ka dhowrsadaan xaqa tuqaatihi ka dhowrsigiisa midkiisa xaqa ah midka ugu dambeeya fayataquu sakatahu wa cadaabahu oo markaas ay ka dhowrsadaan cadaabkiisa iyo cadhadiisa taqwada kelimadaan la yidhaahdo kelimadaan la yidhaahdo attaqwa macnaheedu waa ka gaashaamasho dhib kugu soo socda inaad ka gaashaamato qofku uu wax ku gambado asalkeedu saas waaye ninkii shaacirka ahaa annaabiqa addubyaani muxuu yidhi saqطa الnasiifu walam turid isqaaطahu fatanaawalathu waاtaqatnaa biاlyadi uu yidhi wuxuu ka sheekaynayaa qof dumar ah oo safaleetigii madaxa u saarnaa uu ka dhacay wuxuu yihi saqطa الnasiifu safaleetigii waa dhacay walam turid isqaaطahu ayadu laakiin kuma talagelin oo ma aysan rabin inay rido fatanaawalathu waaya waa laacday oo dhulkay ka laacday wataqadnaa bilyadi gacantayna isaga kaana dhigtay uu yidhi si aan tinteeda loo arag wataqadnaa bilyadi gacantay isaga kaana dhigta oo haddaba taqwada asalkeedu wuxuu yahay carada ilaahay iyo ciqaabkiisa qofku inuu ka gaashaanto muxuuna uga gaashaamanaa wuxuu ilaahay u diray inuu sameeyo waxa ilaahay u reebayna u ka haro kelimada asalkeed waa saas wuxuu yidhi haddaba fayataquu oo marka ay ka gaashaantaan sakatahu caradiisa iyo wacadaabahu oo maxay uga gaashaamanayaan biijtinaabi اlmanhiyaat waxa ilaahay uu reebay inay ka fogaadaan wa adaa-i lwaajibaat waajibka lagu leeyahayna inay gutaan wa haadihi alwasiyatu dardaarankan hiyo wasiyat ullahi lilawaliina walaaakhiriin waa dardaarankii ummadihii hore iyo ummadaha dambey ugu dardaarmay wa wasiyatu kulli rasuulin liqowmihi iyo rasuul kasta dardaaranka qowmkiisa u dardaarmay an yaquula wasiyadaas oo ah inuu yidhaahdo ucbudu llaha waataquuh waqad dakara allahu khisaala taqwa allah wuxuu sheegay arrimaha taqwada fii qowlihi tacaala ليس albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi wاlmaqrib laysa albira baarinimada ma aha an tuwalluu wujuuhakum wejiyadiinna inaad u قبل qibala almashriqi meesha qoraxda ka soo baxdo iyo walmaqrib meeshay u dhacdo baarinimadu ma aha inaad tukatiin keliya walaakina albira laakiin baarinimada man aamana waa qofka ilaahay rumeeya qofka ilaahay rumeeya ayaa baarinimo ah maxaa laga wadaa waxbaa qadaran walaakina albira laakiin baarinimadu bira man aamana biاllaah biru man aamana biاllaah qofka allah rumeeyey baarinimadiisa ayaa baarinimo la dhahaa iyo walyowmi اlaakhir wاlmalaa'ikati malaa'igta rumeeyey wاlkitaabi kutubta ilaahay soo dejiyey rumeeyey wالnabiyiina nebiyadii uu soo diray wa aata almaala calىa xubihi oo xoolihiisana bixiya asagoo jecel calaa xubbihi maca xubbihi xoolihiisii bixiya asagoo jecel dawil qurbaa qaraabadana siiya wa aata almaala maalka siiya calaa xubbihi asagoo jecel dawil qurbaa dadka qaraabadiisa ah oo u dhow walyataama agoonta siiya walmasaakiini masaakiintii siiya wabna sabiili dadka musaafiriinta ahna siiya iyo wasaa'iliina dadka saa'iliinta ah oo dadka barya kuwa tuugsada wa fi riqaabi wa aata almaala xoolaha ku bixiya fi riqaabi fii faki riqaabi dadka addoommada ah xorayntooda wa aqaama salaata salaadana toosiya wa aata zakaata zakada bixiya wاlmuufuuna bicahdihim iyo kuwa cahdigooda iyo ballantooda oofiya idaa caahaduu markii allah ay ballan la galaan ama makhluuqa markay ballan la galaan ballantooda oofiya wالsaabiriina waxaan ammaanaa kuwa saabiriinta ah wasaabiriin haddaba wuxuu ku nasbisan yahay ficil loo soo qadaraa waamdaxu waxaan ammaanaa aلsaabiriina kuwa adkaysta fi اlba'saa'i wالdaraa kuwa ku adkaysta dhibaatada marka ay jirto oo dhibka uu jiro iyo waxiin albaasi dagaalka marka uu jiro abaar hadday jirto cudur hadday jirto kuwa adkaysa iyo waxiin alba'si markuu dagaalku jiro ulaa'ika aladiina sadaquu waa kuwa ka run sheegay baarinimada wa ulaa'ika hum lmuttaquun kuwaasaana muttaqiin la dhahaa haddaba meeshaasu ka raba wa ulaa'ika hum lmuttaquun dadka muttaqiinta ah ilaahay uu ku sheegay tilmaamaha noocaasay leeyihiin wa fii qowlihi ayuu allah ku sheegay wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum u degdega dembi dhaaf allah xaggiisa ka ahaaday iyo wajannatin jannadaasoo carduhaa ballaarkeedu asamaawaatu waalardu uu la yahay cirarka iyo dhulka oo la ysku daray uciddat lilmuttaqiin jannadaas dadkii muttaqiinta ahaa ayaa loo diyaariyey oo diyaaray u tahay uma dakara khisaala taqwa taqwada arrimaheeda ayuu allah sheegay faqaala wuxuu uhi aladiina yunfiquun dadkaas muttaqiinta ah oo jannada noocaas ilaahay u diyaariya waa kuwe aladiina yunfiquuna waa kuwa bixiya amwaalahum xoolahooda bixiya fi saraa'i wadaraa barwaaqada iyo markii abaartu ay jirto caafimaadka marka uu jiro marka cuduradu ay jiraan nabadda markay jirto marka dagaaladu jiraan wاlkaadimiina algayda kuwa caradooda qarya oo caradooda liqa wاlcaafiina can الnaas dadka kuwa iska cafiya haddii dhibaato loo geysto wallahu yuxib اlmuxsiniin fawasafa اlmuttaqiina wuxuu ilaahay ku tilmaamay biliimaani biusuulihi wa caqaa'idihi inay rumeeyaan iimaanka usuushiisa iyo caqaa'idiisa wa acmaalihi iimaanka acmaashiisa aldaahira wاlbaaطina wa biadaaءi اlcibaadaat cibaadooyinka inay gutaan albadaniyati wاlcibaadaati اlmaaliya cibaadaadka badaniga sida salaadii iyo cibaadaadka maaliga sida zakadii wالصabra calى اlba'saa iyo wuxuu ku tilmaamay bالصabri fi اlba'saa wالdaraaء wa xiina اlba's wa biاlcafwi can الnaas واxtimaali adaahum dhibkooda inay u dulqaataan wاlإxsaani ilayhim inay ixsaan u sameeyaan wa bimubaadaratihm idaa facaluu faaxisha haddii dembi ama macsiyo ay sameeyaanna inay degdegaan aw dalamuu anfusahum naftooda ay dulmiyaan inay u degdegaan biاlistikfaar wالtawba istikfaar iyo toobo faamara salى اllahu alay slm nabigu wuxuu faray wawasaa wuxuu dardaarmay bimulaasamati الtaqwى taqwada in la laazimo xayثumaa kaana alcabdu fii kuli waqti wa kuli makaani wa kuli xaalaةi min axwaalihi meel kastoo addoonku uu joogo waqti kastoo uu joogo meel kastoo uu joogo xaalad kasta uu ku sugan yahay liannahu mudarun ilى taqwى gaayat اlاطiraar maxaa yeelay taqwada wuu u dhib qabaa dhibqabid meeshii ugu dambeyday aad u ugu baahan yahay laa yastaqnii canha fii kuli xaalati min axwaalihi xaalad uu ka kaaftoomo taqwada ma jirto uma lama kaana alcabdu laabudda an yaxsula minhu taqsiiru fii xuquuqi الtaqwى intaa kadib bacdamaa lagama maarmaan ay tahay addoonka inuu ka gaabiyo xuquuqu taqwى oo uu ka soo bixi waayo inuu ka gaabinaa bacdamaa hubaal ay tahay iyo wa waajibaatiha taqwada waajibaadkeeda amara salى اllahu عalayhi wعalى alih wasalam nabigu wuxuu faray bima yadfacu dalika taqsiirkaas wax difaaca weya muxuuhu oo tirtira wa huwa wuxuu yahay an yutbica asayi'a alxasana waa inuu xasanada sayi-adaba dhigo waa inuu sayi-ada xasana daba dhigo hadduu sayi-a sameeyo oo xumaan ay ka dhacdo isla markii haddana waa inuu xasano sameeyo oo sayi-a kasta uu xasano daba dhigo wاlxasanatuna ismu jaamicun waa magac kulmina likulli maa yuqaribu ilى اllahi tacala wax kastoo ilahay ku dhoweeya wa acdamu اlxasanaat addaafica lisayi-aat xasanaadka sayi-aadka baabi'iya waxaa ugu weyn atowbaة الnasuux towbadda oo nasuuxa ah oo shuruudaheedii oofsatay wاlistikfaar iyo istikfaar iyo walinaaba ilى اllah ilaahay in loo soo laabto bidikrihi wa xubihi wa khawfihi wa rajaa'ihi allah in loo soo laabto looguna soo laabto in la xuso la jeclaado laga cabsado la rajeeyo waطamac fiihi ilaahay in rajo laga qabo wa fii fadlihi iyo fadligiisa rajo laga qabo aطamac fiihi fi اllaah qofka ilaahay inuu naxariistiisa uu طamc ka qabo wa fii fadlihi fadligiisa kula waqtin wa min dalika waxaa ka mid a alkafaaraat اlmaaliya waxyaabaha baabiya sayi-aadka waxaa ka mid a kafaaraadka maaliga ah sadaqadii zakadii wixii la midka ah iyo wlbadaniyati iyo kafaaraadka badaniga alatii xadadaha shaaricu oo shaaricu uu xadiday wa min alxasanaati alati tadfacu sayi-aat waxaa ka mid a alcafwu can الnaas xasanaadka sayi-ada baabina waa kamid dadka in la iska cafiyo wاlإxsaan ilى اlkhalqi min alaadamiyiina wagayrihim iyo makhluuqa in ixsaan loo sameeyo ama aadami ha ahaado ama xayawaanaadka kaleoo bahaayimta ha ahaadeen wa tafriiji اlkurbaat iyo kurbooyinka in laga faydo wاtaysiir calى اlmucsiriin dadka aan waxba haysan in loo fududeeyo waisaalati اdarar wاlmashaqa can jamiici اlcaalamiin makhluuqaadka oo dhan dhibka in laga zuuliyo qaala tacaala ina alxasanaati yudhibna sayi-aat xasanaadku waxay baabi'iyaan sayi-aadka wa qaala salى اllahu عalayh wعalى ali slm nabig wuxu uhi asalawaat اlkhamsu salaadaha shanta ah wاljumucatu ilى اljumca salaada jumcada ilaa salaada kale laga gaaro iyo salaadaha faradka ah duhurka ilaa laga gaaro casirka casirka ilaa maqribka maqribka ilaa cashaha wa ramadaanu ilaa ramadaan ramadaan ilaa kan kale laga gaaro mukafiraatu limaa baynahuna majtunibat اlkabaa'ir inta u dhaxayda ayagaa baabi'iya haddii qofku kabaa'irta uu iska ilaaliyo salaad duhur markaad tukato ilaa casirka wixii dunuubaho kaa dhaca oo siqaar ah salaadahaasaa kaa baabi'inaa maqribka iyo ceshaha waa sidoo kale salaada subaxi duhurka waa sidoo kale jumco haddaad tukato ilaa jumcada kale laga gaara wixii dunuub ah oo yaryaroo kaa dhaca salaadahaas jumcada kaa baabi'inaa ramadaankana waa sidoo kale labada ramadaan inta udhexayda wixii dembiyahoo kaa dhaca oo yaryar ah ramadaanka kaa baabi'inaa laakiin nabigu wuxuu ku xihay majtunibat اlkabaa'ir qofka waa inuu iska ilaaliyo kabiiro inuu ku dhaco intaba qofku kabiiro uu ka dheeraanaa saqaa'irtaas waa loo dhaafaa salaadahaas iyo soonkaas iyo xasanaadkaas aa ka baabi'inaa wa kam fi الnusuusi min tartiibi اlmaqfira calى kaiiri min الطaacaat badanaa nusuusta waxaa ku dhex jira oo ah min tartiibi اlmaqfira maqfiro in laga ratibo calىa kaiiri min الطaacaat in badan oo طaacaadka ka mid oo la yidhaahdo qofku طaacaad daacada noocaas hadduu sameeyo maqfiruu helaa oo sayi-adiisii waa loo dhaafaa daacada noocaas hadduu sameeyo maqfiruu helaa sayi-aadkiisii waa loo dhaafaa way badan yihiin wa mima yukafir اllahu bihi اkhaطaaya اlmasaa'ib waxyaabaha dunuubta ilaahay ku baabi'iya waxaa ka mida musiibooyinka dadka ku dhaca dembi badanaa lagu dhaafaa fainahu laa yusiibu اlmu'mina maxaa yeele qofka mu'minka ah kuma dhaco min hamin walaa gamin murug iyo welwel walaa adan iyo dhib kale xataa shawkatu yushaakuhaa xitaa qodaxda isaga mudda ilaa kafara allahu canhu biha khataayaa waxaas oo dhan haddiiba ay jiraan oo qofka ay ku dhacaan dembiyadii uu galay ayuu ilaahay uga tirtiraa marka musiibo kasta oo kugu dhacda waa inaad ixtisaabsato waa inaad xisaabta ku darato dembi aad gasho ilaahay inuu kaaga baabi'ina musiibadan maxay igu dhacday waa inaadan dhihin ilaa musiibadan waxaa laasha ka ah dembi adigu aad gashay inay ka timid adiga laakiin waxaa dhici karta inay ilowday haddii sidaas ay tahay haddana musiibadii dembigaa lagaaga baabi'inaa oo lagaaga dhaafaa ilaahay kaaga tirtiraa haddii ka waran masaa'ibtaani aysan kugu dhicin ee caafimaadkaaga aa iska qabto balaayo dhan aadan arag fakri uusan kugu dhicin wax dhib adduunyada aysan kugu taaban dembiga aad gashay oo dhan wax kaa baabi'iyo iyadoo aysan jirin aakhira haddaa tagta ka warran soo nasiib darro ma aha dembigaagii oo dhan adoo xambaarsan oo dhabarka ku sita waa dhib saas daraaddeed dadka muslimiinta nimcooyinka ilaahay uu siiyey waxaa ka mid ah dunuubtooda adduunyada inta ay joogaan in badan oo ka mida in laga hufo waxyaabaha looga hufaan waxaa ka mid a dhibaatooyinka soo gaara dhibaatooyinka soo gaara wa hiya imaa fawaatu maxbuubin haddaba masaa'ibtaas oo qofka dembigiisa looga baabinaya waxaa ka mid a fawaatu maxbuubin wax uu jeclaa inay dhaafaan aw xusuulu makruuhin ama wax uusan jeclayn inay ku dhacaan badaniyin waxaas ku dhacaah ama badankiisa ay ku dhaceen aw qalbiyin ama qalbigiisa ay ku dhaceen aw maaliyin ama xoolihiisa ay ku dhaceen daakhili aw khaariji ama waa gudaha ama waa dibadda labadaba intaba way dhici kartaa marka daakhili aw khaariji muxuu la jeedaa xaggiisay ka yimideen ama khaarijkiisay ka yimideen laakin ilmasaa'ib hase ahaatee masaa'ibta bigayri ficli اlcabdi laakiin masaa'ibta oo ficilka addoonka aan ahayn waayuu leeyahay falihaadaa amarahu nabigu wuxuu amray addoonka bimaa huwa min ficlihi wixii ficilkiisa ah an yutbica sayi'a alxasana wuxuu leeyahay masaa'ibta laba nooc ah masaa'ibta qofka ku imaanaya midna waa daakhili midna waa khaariji musiibo isagu uu addoonku uu keeno oo uu kasbado yani isagu uu sameeyo iyo musiibo khaariji oo dad kale xaggooda uga timaada nabigu marku wuxuu lehy salى الlahu alayh wala ali wasalam musiibada qofka uu sameeyo oo ah kabaa'irta iyo dunuubta isaga uu sameeyo nabigu salى الlahu alayh wala ali wasalam wuxuu yidhahda dunuubta noocaasa si lagaaga baabi'iyo xasano raaci wixii kaloo korkaaga yimaado oo masaa'ib ahna dunuubtaadaa lagugu dhaafaa laakiin wixii adigu aa sameeyada xasano daba dhig si lagaaga baabi'iyo macnahaas waa la fahmay dabcan uma lamaa dakara xaq allah intaa kadib markii nabigu uu sheegay xaqa ilaahay wahuwa alwasiyatu bitaqwa aljaamica waana dardaaranka laisu dardaarmay taqwada kulmina licaqaa'idiin liaqa licaqaa'idi diini diinka caqaa'idiisa wa acmaalihi albaatina wاdaahira qaala wuxu uhi wakhaaliq الnaasa bkhuluqin xasan dadka dabci fiican iyo dhaqan fiican kula dhaqan wa أwal اkhuluqi اlxasan dhaqanka fiican waxaa ugu horeeya an takufa canhum adaaka dhibkaaga inaad ka ceshato min kuli wejhi noocu doon ha ahaado wa tacfuu can masaawihim xumaantoodana aad iska cafido wa adiyatihim laka iyo dhibka ay ku dhibaayaan uma tucaamilahum bilixsaani اlqowli walixsaani اlficli kadibna aad kula dhaqanto hadal fiican iyo ficil fiican wa akhasu maa yakunu biاlkhulqi اlxasan dhaqanka fiican waxa uu noqdo waxaa ugu gaar ugu gaar ahaaneedsan yani waxaa ugu khaasan sicat اlxilmi calى الnaas qofka cafinta dadka uu iska cafinaa iyo dulqaadka dadka u dulqaadana inuu waasic yahay alxilmu waa dulqaadka dulqaadka dadka u dulqaadana inuu waasic yahay uu ballaaran yahay wasabru calayhim iyo inuu ku sabro dhibkooda wa cadamu اdajari minhum iyo inuusan ka caroon wa bashaashati اlwejhi wejigiisa inuu furfuran yahay wa luطfu اlkalaam hadalkiisu dabacsan yahay wاlqowl اljamiil hadalkiisu qurxan yahay hadalkaas qurxan oo almu'nisu liljaliisi qofka saaxiibka ah ee kula fadhiya wehel u noqonaa uu weheshanaa almudkil calayhi suruur hadalkaas fiican oo qofka qalbigiisa farxad gelinaa almuziil almuziilu liwaxshatihi oo ka baabi'inaa cidlada cidlada uu dareemaa ka baabi'inaa wa mashaqati xashamatihi iyo xishoodka dhibka uu ku haayana ka saaraa alxashama waa xishoodka alxayaa oo tusaale ahaan qofkan waa qof marti ah ama gurigaagu joogaa qofka noocaasi marka wuxuu u baahan yahay xishoodka ka maanica inuu wax cuno ama uu wax cabo ama guriga inuu jiifto xishoodka noocaasi qowl jamiil ah oo looga saaro tusaale ahaan in lala kaftamo saas daraaddeed wuxuu ihi almuzili waxshatihi cidlada uu dareemaa ka saara wa mashaqati xashamatihi iyo xishoodka dhibka uu ku haayana ka saara waqad yaxsunu lmisaaxu axyaanan mararka qaarkood waxaaba fiican kaftanka idaa kaana fiihi maslaxa haddii maslaxa ay ku jirto kaftanku mararka qaarkood sida qofka dayfka ah oo kale in lala sheekaysto ina alxadiiثa jaanib min alqira ninka shaacirkaa saasuu yihi ina alxadiida sheekadu jaanib min alqira waa martisoorka qeyb ka mid ah martisoorku raashin in lasoo agdhiga keliya ma aha waxaa ku jirta in lala sheekaysto saas daraaddeed nabigu salى اllahu alayhi waalى alih wasalam wuxuu yihi qofka markuu cesho tukado inuu sheekeeyo kabacdi ma fiicna kaana yakrahu الnawma qablaha wاlxadiiثa bacdaha ceshaha salaada ceshaha ka hor in la hurdo nebigu waa necbaa marka ceshaha la tukado kabacdina qofka inuu sheekeyo nebigu waa necbaa sababtoo ah qofka marka salaada aan uu tukaday kabacdi wuxuu geli doonaa hurdo hurdadaas uusan ogeyn inuu ka soo kici doono saas daraaddeed camal khayr ah inuu ku khatimaa la rabaa maalinkaas ilaan inaysa naftihi soo noqon baaba dhici karta salaadan ceshaha iyo istikfaartii iyo adkaartii yuu tukada inay ugu dambeedaa la rabaa laakiin nabigu saddex shay uu soo reebay oo la ogol yahay waxyaabaha uu soo reebay waxaa ka mid ah qofku salaada ceshaha kabacdi hadduu cilmi dalbaa waa la ogol yahay waxaa kale oo la ogol yahay qof marti ah hadduu la joogo inuu u sheekeeyo waa la ogol yahay iyadana midka saddexaad xaaskiisa inuu la sheekaysto maanta o dhan uu ka maqnaa shaqu maanta o dhan uu ku maqnaa markuu guriga tago cishaha markuu tukado hadduu haddana hore ka seexdo waxaa dhici karta cishradii inay wax u dhinto labadan qof wada jooggoodii iyo dhaqankoodii in dhaawac uu soo gaaraa dhici karta saas daraaddeed cabaar inuu la kaftamo uula sheekaysto waa la ogol yahay waqad yaxsunu lmisaaxu axyaana kaftanku mararka qaarkood waa fiican yahay idaa kaana fiihi maslaxa haddii dan ay ku jirto laakin laa yanbaqi liktaaru minhu laakiin qofka inuu kaftanka badsado ma fiicna oo shaqadiisa oo dhanba kaftan uu ka wada dhigto ilaan marmar kaftanku meeluu kaa ridaa wa inama almisaaxu fi lkalaami kalmilxi fi الطacaam wuxuu yidhi kaftanka hadalka dhexdiisa wuxuu la mid yahay cusbada raashinka lagu daraa oo kale ayuu la mid yahay in cudima aw zaada calى اlxaddi fahuwa madmuum haddii raashinka cusbo ah ka badido raashinkii waa xumaaha haddaad ka daydana waa xumaaha marka wuxuu leeyahay kaftanka hana badsanin hana iska wada dhaafin isagoo dhan markii loo baahan yahay maqac kasi wa min alkhuluq اlxasan dabciga fiican waxaa ka mid a an tucaamila kula axadi bima yaliiqu bi qof kasta waxaa munaasibka u ah inaad kula dhaqanto wayunaasibu xaalahu oo xaalkiisa ah munaasib u ah min saqiirin wa kabiir ama qof yar hadduu yahay ama qof weyn hadduu yahay labadooda inaad isku si ula dhaqmin qofkaa weyn iyo qofkaa yar wa caaqilin wa axmaq nin caaqil ah iyo mid nacas ah oo sawir ah wa caalimin wa jaahil nin aqoon le iyo nin aan aqoon lahayn isku si isku martabaha geynin xadiidkiina waa tii aan soo marnay caaisho laga wariyey oo ay tidhi amarnaa rasuulu الlah salى الlahu عalayh وalى ali wasalam an nunazila الnaasa manaazilahum faman faman itaqa اllaha waxaqaqa taqwaahu qofkii ilaahay ka dhowrsada oo taqwadiisana xaqiijiya wakhaalaqa الnaasa dadkana la dhaqma calى اkhtilaafi طabaqaatihim طabaqooyinkoodu haba kala duwanaadeena bilkhuluq اlxasan kula dhaqma faqad xaaza alkhayra kulahu khayr oo dhan uu soo xaabsaday qofkaas waa kulmiyey waa jamciyey liannahu qaama bixaqi illaahi wa xuquuqi اlcibaad maxaa yeelay xaqi ilaahayna waa u istaagay addoommada xaqoodiina waa u istaagay waliannahu kaana min almuxsiniina fii cibaadati اllah maxaa yeelay markaas wuxuu ku jiraa dadka muxsiniinta cibaadada ilaahay wanaajiyey almuxsiniina ilaa cibaadi اllah addoommada ilaahayna ixsaanka u sameeyey wallahu aclam halkaas ka joogo